alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa muxammadin wa calaa aali muxammed waxaa inoogu dembeeyey qisada ku saabsan mubaarasada oo beder inay mubaarasa ka dhacday oo xagga gaalada saddex nin ay ka soo baxeen oo mubaarasa u soo baxeen cutba iyo inankiisii waliid iyo shayba oo cutba la walaala ah saddexdaas oo reer bani cabdishamsiya soo baxay xagga kalena waxaa ka soo baxay xamza ibna cabdilmualib iyo caliy bna abi aalib oo reer bani haashimah iyo cubaydatu bnu alxaaris ibni mualib oo reer bani mualib ah marka waxaa isu soo baxay lix lixduba ay yihiin reer bani cabdimanaaf lixduba waxay isugu imanayaan saddexda gaalada iyo saddexda muslimiintii ahayba nasab ahaan cabdimanaaf bay isugu imanayaan marka axaadiista sida ku asaxday iyo sida siirada ku caanka ah waa kala duwantahay sida siirada ku caanka ahi waa sida uu sheekhu inoo sheegaayo oo ku taalla matniga muqadimada laakiin sida axaadiista ku asaxday waa in uu dilay xamsatu bnu cabdilmualib cutba inuu dilay cutba inuu dilay cutba inuu dilay oo isaga cutba ay ismuteen caliy bnu abi aalibna shayba inuu dilay cubaydatu bnulxaaris iyo weliidna inay isdhaafsadeen laba seefood oo mid waliba uu ka dhigay ka kale dhaawacaan kici karay dabeed waata uu yidhi caliy bnu abi aalib aqbala xamzatu ilaa cutbata wa aqbaltu ilaa shaybata waikhtalafa bayna cubaydata waalwaliidi darbataan faadkhana kullu waaxidin minhumaa saaxibahu uma milnaa cala alwaliidi faqatalnaahu waxtamalnaa cubayda xadiidka abuu daawuudku saasuu sheegayaa xaafid ibnu xajarna waxau yidhi sidaynu horaba u soo sheegnay waa asaxu riwaayaat albaanina wuxuu yidhi waa saxiix weliba shaahid kalena waa leeyahay oo shaahidkaa kalena xaafid ibnu xajar uu odhanaya sanadkiisu waa xasan laakiin sida siirada ku caankaa ah oo in cali iyo welid ay ismuteen oo cali weli dilay wuxuu xaafid ibnu xajar odhanayaa waa sida munaasibka ahayd sida soo degdegaysa yacni waayo weliid iyo cali labaduba dhallinyaray ahaayeen afarta kale ee laba iyo labada ahi waa ka da'weynaayeenoo iyagu waxay ahaayeen qaar da'weyn laakiin cali wuxuu ahaa dhallinyaro saas si leeg welidina wuxuu ahaa dhallinyaro marka in shaabka shaabka lagu beego ayaa sida soo degdegaysaa xagga munaasabnimada aad moodaa inay ahayd laakiin sida waxa weeye dee aasaarta ku asaxday ayuunbaa markaa mudan in la qaato oo ixtimaal caqli ah oo laleeyahay sidaasaa markaa munaasib ahayd waxba laguma dhisaayo mar haddii riwaayaadka saxiixay khilaafsan yihiin wuxuu yihi shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah allah wa hada alaslu yanbagii an yucrafa asalkan waxa habboon in la garto la aqoonsado fa innahu aslun naaficun waa asal wax taraya wuxuu anfacayaa fi ljasmi goynta la goynaayo la qacinaayo bikasiirin min almanquulaat wax fara badan oo ka mida waxa la soo naqliyo ama la soo raro fi lxadiidi xadiidka lagu soo naqliyo oo lagu soo raro watafsiira tafsiirka lagu soo raro waalmagaazi yacni ghaswooyinka iyo dagaalada markaa qasaska ka warramaya lagu soo raro wamaa yunqalu min aqwaali innaasi wa afcaalihim iyo waxa la soo raro oo min aqwaali innaasi dadka odhahyadooda ka mida wa afcaalihim iyo ficiladooda ka mida iyo wagayri daalika taas waxyaala aan ahayn oo kale oo la soo naqliyo waa asal wax taraya e, jasminta la jasminayo ama la goynayo ayuu anfacaya walihaada sidaas daraaddeed baa idaa ruwiya marka la soo wariyo alxadiisu xadiiska aladii xadiidkaasoo yataattaa fiihi daalika uu ka iman karo kaasi uu ka iman karo xadiiskaasi can innabiyi sala allahu calayh wasalam min wajhayni laba weji oo kala duwan uu ka iman karo ama ka soo arooray maca alcilmi iyadoo lala qabo in la og yahay bianna axadahumaa lam ya'khudhu can alaakhari in labada markaa tariiq ama labada raawi midkood inaanu ka kale ka qaadanin jusima biannahu xaqun waxaa la jasminayaa oo la qatcinayaa inuu yahay xaq ayaa la goynaya laa siyamaa waxaan wax la midi jirin idaa culima marka la ogaado anna naqalatahu in cidda khabarka soo rartay laysuu inaynay ahayn minman yatacammadu alkadiba kuwa markaa u badrheedhaaya beenta inaynay ka mid ahayn wa innamaa yukhaafo ee wax kaleba maahe waxaa looga baqayaa uun calaa axadihim midkood waxaa looga baqayaa annisyaanu ilowshiyaa looga baqayaa waalkhalatu inuu khaldamo oo sahwi iyo khalad markaa uu si kale wax u yidhaahdo ayaa laga baqayaa un ee loogama baqaayo inuu been u badheero fa inna man carafa waayo ka gartay alsaxaabata saxaabada gartay nusakha qaar miman bay qorayaan laakiin nusakha qoraya fa inna man qoraya ayaa ka fiican nusakha qoraya fa inna minman fa inna man kii carafa gartay asaxaabata saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam gartay kabni mascuudin saxaabadaasi waa sida cabdullaahi ibni mascuud waa ubayi ibni kacbin waa tusaale iyo sida ubayi ibnu kacbin iyo wabni cumara cabdullaahi bni cumar wa jaabirin iyo jaabir bni cabdillaah wa abi saciidin iyo abi saciidin alkhudri wa abi hurayrata iyo abi hurayra wa gayrihim iyo gayrkoodba markaa gartay oo saxaabada ka mida yacni oo qolyaha la dabaqa ah yacni dabaqadda saxaabada ee waxa weeye cidda aynu sheegnay la dabaqadda ah cidda aqoon u yeelataa calima waxay garanaysaa yaqiinan hubaal waxay ku garanaysaa ay biyaqiinin anna alwaaxida in midka min haa'ulaa'i kuwaas ka midi lam yakun inaanu ahayn minman yatacammadu mid u badrheedhaaya alkadiba beenta mid u badrheedhaayo inaanu ahayn calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay inuu been ka sheego mid u badrheeraya inaan midkoodna ahay fadlan caman huwa fawqahum iska daa iyaga cidda ka ah derajada sarraysee saxaabada ka mide sida abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo baaqi alcasharati almubashariina biljanna iska daa dabaqadaa ka korraysa iskaba dhaafee ka sii fadliga badane yacni markaa saxaabada aynu sheegnay iyo kuwa la derajada ama la dabaqada ama ka agdhowi inaynay markaa ahayn qaar been u badrheedhaaya ay nebiga ku been abuuranayaan baynu yaqiin ku ognahay inayna taa u badrheerayn waxaynu sidaa u garanaynaa kamaa yaclamu arajulu siduu ninku u garanayo min xaali man xaaladda kii iyo sifada kii jarrabahu isagu tajribeeyey oo shirabay wa khabarahu uu aqoon u yeeshay khibratan baatinatan khibro iyo aqoon qarsoon uu yeeshay oo xaaladdiisa hoose u xogogaal u noqday khibradaasoo tawiilatan dheer annahu ruuxa uu jarribay ee uu shirrabay ee uu aadka u bartay laysa miman yasriqu amwaala annaasi inaanu ka mid ahayn uu garanaayo inaanu ka mid ahayn uu garanaayo miman yasriqu mid xadaaya amwaala annaasi dadka xoolahooda mid xadaaya inaanu ahayn wa yaqdacu ariiqa waddadana mid goynaaya oo shuftannimo samaynaya ruuxu sidaa u yaqaanno inaanu ahayn siduu u garanayo kale ayaynu markaa yacni arrinkaa horena u garanaynaa wayashhadu inaanu ahayn mid ka markhaati kacaaya bizuuri been ku markhaati kacaaya been u badheedhay wa naxwa daalika ay wayafcalu naxwa daalika taas mid la midana inaanu ahayn mid samaynaya siduu u garanaayo oo kale ayaynu markaa u garanaynaa saxaabadaa cid ka midii inaanu been u badheelayn ay nebiga ka sheegayso sala allahu calayhi wasalam sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah duruqda kala duwani inay isquweyso ayuu doonayaa inuu inoo taqriiriyo inoo sugo oo laba sanad ama laba dariiq ama laba raawi oo mid walba aan been lagu aqoonin laakiin xifdigiisa iyo qabashadiisa uu akhbaarta qabtee uu xafidaa aynay ahayn mid xoog badan aynay ahayn ee dacfi yari uu ku jiro haddii mid walba khabarkii uu sheego oo siduu u sheegay ka kalena uu u sheego oo midkoodba ka kale aanu ka qaadanin waxaa la garanayaa labadaasi inay istaageerayaan oo iskabayaan waana halka ahlucilmigu ay markaa masalada noocaasa ku taqriiriyeen fii kutub almustalaax in axaadiista dacfigu ku sugan yahay asaaniiddoodu inay isquweynayso oo ay iskabayso taas iyadaa ay taqriiriyeen shaykhulalbani raximahu llah ayaa waxaa lagu yidhi labada raawi ee dacfigu ku sugan yahay in khabarkoodu isquweynaayo iskabaayo maxaa u daliila la yidhi ma daliilu calaa dalik daliil baa sheikha la weydiiyey daadna sheikhu wuxuu ka daliishaday min qowlihi tacaalaa an tadilla ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma alukhraa oo waxau yidhi maadaama dumarkii lagu sheegay min xaysu aljumla in naqsi ku sugan yahay caqligooda taasi waxaa laga tilmaamayaa waa duuduub ahaan baa looga jeedaa wa ilaa dumar aad u caqli badan oo rag badan ka caqli badani waa jiraan shaacirkii wuxuu yidhi fama taaniisu lismi shamsi wala walatadkiiru fakhrun lilhilaali walow kaana annisaa'u kaman adraknaa lafudilat annisaa'u cala alrijaali magaca qorax in la dhadigeeyey dhadigayntaasi ma aha ilaa shamsa waa mu'anas saas aawadee caamilka la gelinaayo qoraxda waa la ta'niisiyaa waana ta'niis majaasi ah waa ta'niis eh, yacni markaa lafdi ama majaazi ah, ah marka dhadigayntaasi ma aha ceeb uma aha magaca qoraxda labaynta hilaal lab laga dhigayna ma aha ammaan uma aha markaa dayaxa ama bisha uma aha walatadkiiru fakhrun lilhilaali yacni hilaal fii lugati alcarab waa mudakar innagu waxaynu garan karnaa qamar oo dayax inuu mudakar yahay waa garanaynaa laakiin bil afkeenna waxay ku tahay mu'anas taasna waxay ka mid tahay mima takhtalifu fiihi lugaat waxyaalahay luqooyinku ku kala duwan tahay ka mid tahay fii lugati alcarab hilaal waa mudakar fii lugati asomaalna waa mu'anas oo bil bisha ayaa la odhanaya bishii way dhacday waa mu'anas laakiin fii lugati alcarab waa mudakar saas aawadeed baa bacdu talaba waxaa ishkaal ku sameeyey xadiidka markay arkeen sheegaaya dikriga la akhrinaayo marka bishu bilato allahu akbar allahuma ahillahu calayna biاlamni wاliimaani wاsalaamati wاlislaami wاtawfiiqi lima tuxibu watardaa rabbii wa rabbuka allah bacdu talaba waxay moodeen inuu ku jiro khata matbaci wuxuu rabay wa rabbuki in la yidhaahdo wuxuu ku qiyaasayaa afka soomaaligu ku yaqaanaa bishu inay mu'anas tahay ya hadda ahillahuda hore oo damiirka la tadkiiriyey kuma baraarugin ilaa hilaalkay u noqonaysaa damiirkaniye qiyaaska uu wadaa waxay keensan lahayd ahillahaa taana inuu yidhaahdo markaasaa qaar waxay yidhaahdeen talownimo makhata matbaciya ku dhacay maxaa warabbuki lo odhan waaye rabbii wa illah maxaa lo odhan waaye lugatulcarab mudakar bay ku tahay hilaal fama taaniisu lismi shamsi caybun wala tadkiru fakhrun lilhilaali walow kaana annisaa'u kaman adrakna lafudilat annisaa'u cala alrijaal wuxuu yidhi dumarku kuwaannu soo gaadhno kale hadday noqon lahaayeen marwooyinkaanu soo gaadhnoo miidhan hadday wada noqon lahaayeen dee yagaaba laga fadili lahaa kulaha ragga waa tacbiir adigu marka isaga adabiya oo mubaalaqadiisa marka cindiyaadkiisa almuhim waxaynu jeednaa dumar caqli badani waa jiraan laakiin marka la tilmaamayo naaqisaatu caqlin waxaa loo jeedaa min xaysu aljumla oo jumlada rag iyo jumlada dumar marka la ysbarbar dhigo ilaa annaadiru laa xukma lah waxa yar ee dhifta ahi xukum marka looma ifraadiyo looma gaar yeelo markaa shaykhulalbaani waxau ihi raximahullah markhaatigii dumarka waxaa laga dhigay labada dumari markhaatigay furaan in nin ay markaa la markhaati yihiin sababtuna waxay tahay nisyaankiiyo ilowshiyaha iyo waxyaalaha markaa ku dhacaaya oo ku iman kara waxaana loo tacliiliyey labadaa laysku ladhay fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa marka almuhim sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa haddii markaa labada raawi ee xadiidka soo wariyey ama khabarka sheegay aanay ahayn qaar been u badrheedhaaya ee waxa looga baqaya ay tahay midkood inuu markaa ilaawo ama inuu markaa sahwiyo ama inuu qalad ku dhaco xaalka caynkaasa khabarkoodu waa iskabaya waxaanu garan karraana saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam marnaba lagama markaa filaayo inuu been midkood u badrheedho mid laga filaya maaha mana dhacayso waa cuduul waa lagu kalsoonya markaa been umay badrheeri jirin saxaabada rasuulku sala allahu calayhi wasalam laakiin macsuum ma aha inay qaldamaan oo mid sahwiyo ama wax ilaawo kama dhowrno oo macsuumka ma aho waa dhici karaa midkood markaa inuu sahwiyo ama qaldamo ama wax ilaawo waa ka suuragal nasiya aadamu fa nasiya duriyatuh sida xadiiska tirmidi wakayruhu soo wariyey uu sheegayo aadan baa ilaaway ubadkiisina iyaguna waxbay ilaaween ilowshiyaha aadam ilaawayna geedkii laga nahiyey cunitaankiisa u ilaaway qur'aankaba waata laynoogu sheegay fa nasiya walam najid lahu casma ilaahay baa qur'aanka inoogu sheegay inuu ilaaway aadam markaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay tafiirtiisuna inay wax ilaaweyso ayuu sheegay nebigu sala allahu alay wasalam markaasuu sheikhu wuxuu inoo tilmaamay ruuxu cidda uu yaqaanno ee uu aad ula dhaqmay oo aqoon hoose u leeyahay ruuxa waa qiyaasi karaa waana garan karaa ficillada aan ka dhici karin soomaalidu iyagoo taa sheegaya waa ta yidhahdaa nimaa taqaano waad la joogtaa yacni waxaad ka dhigan tahay sidii ruux la joogo kalaad ka dhigan tahay sidaad markaa u odorasayso ama u tilmaamayso waxa uu samayn karo iyo waxaanu samayn karin waxaanuu sheekhu markaa ku qayday wa khabarahu khibratan baatinatan tawiila aqoon dheero hoose waa inuu u leeyahay aqoon guud oo dusha sare ah waanu hoos markaa ruuxa u aqoonin taas yadaa markaa hadda lagama hadlaayo waatii cumar bnu lkhadaab ninkii markaa uu yidhi cid ku garanaysaa ii keen uu ku yidhi cumar nin buu keenay ninkii buu weydiiye uu yidhi ma garanaysaa markaasuu yidhi haa waa garanayaa markaasuu yidhi miyaad la deristay kaasoo lagu garto oo uu ruuxu ku garanaayo madkhalahu wa makhrajah markaasuu yidhi may markaasuu yidhi haddaa miyaad la safartay kaasoo lagu garanaayo akhlaaqda ninka iyo dabeecaddiisa markaasuu yidhi may markaasuu yidhi haddaa dirham iyo diinaar miyaad kula macaamishay oo lagu garanaayo ruuxa xalaal miiradkiisa lagu garanaayo markaasuu yidhi may markaasuu yidhi ma garanaysid buu yidhi waxaa laga yaabaa isagoo masjidka ku jiro marna madaxa hoos u dhigaya marna sare u qaadaya inaad aragtay ayaa laga yaabaa garan maysid buu yidhi iitinii biman yacrifuk ii keen cid ku garmaysa qisada caynkaasa sheekhulalbaani waxa uu ku odhanayaa irwaa'ulkhaliilka sanadkeedu waa saxiix can cumar waa ka asaxay cumar soomaalidu warka ay yidhaahdaan jid miyaad la martay jidiin miyaad la cuntay jabad miyaad la degtay mala hadalkaasay maqleenoo tarjumeen marka ruuxu aqoon hoose cidduu u leeyahay wuu garan karaa ficilka aan ka suuragal ahayna ka dhici karin oo inaanu ruuxaasi haddii la yidhaahdo xoolaha waa xadaa war maya hebel markaysagaa wax ma xadin ayuu ruuxu odhan karaa wa kadalika ataabicuuna bilmadiinati wa makkata waashaami waalbasrati sidaasoo kaley ahaadeen taabiciintii madiine ku sugnayd iyo maka ku sugnayd iyo shaam ku sugnayd iyo basra ku sugnayd wa cala sabiili tamhiil fa ina man carafa kii bartay oo aqoonsaday mithla abi saalixin asammaani abi saalix asammaan kii bartay magaciisa dakwaan baa la odhan jiraye waalacraji acraj markaa gartay waa cabdiraxmaan ibnu hormus laqabkiisuna marka acraj uu yahay wa sulaymaana ibni yasaarin iyo sulaymaanoo ina yasaar ah markaa gartay iyo wa zayd ibni aslama iyo zayd oo ina aslama gartay wa amhaalihim iyo kuwa iyaga la midkaa ruuxa aqoon u yeeshayee gartay calima wuxuu garanayaa qaطcan cilmi qaطci ah wuxuu garanayaa ama xaaluu qaطcinaayo annahum yagu lam yakunuu inaynay ahayn minman yatacammadu alkadiba fi lxadiidi inaynay ka mid ahayn cidda u badrheedha been inay ku sheegaan xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam inay ka been sheegaan oo waxaanu nebigu odhan ay ka sheegaan inaynay ahayn waa markaa yaqiin buu ku garanayaa ruuxa yaqaana fadlan canman huwa fawqahum iska daa iyaga cidda ka sarraysee xagga fadliga uga korraysee yacni kuwa aynu soo sheegnay taabiciinta ah iyo kuwa la derajada ama ku dhodhow ah, ruuxa yaqaanaa waa garanayaa inaynay been xadiidka inay ku sheegaan u badheelin fadlan canman huwa fawqahum iska daa cidda xag ka korraysa xagga fadliga iyo derajada uga korraysa iska dhaafe qoladaa hore inaynay been u badheeli jirin xadiiska ay ku sheegaan ayuu ruuxu garanaya mislu moxamed ibni siriin waxay ahaadeen kuwa markaa darajada ka korreeya ee kuwaa ka sii mudani waa sida muxamed oo ina siiriin ah iyo walqaasim ibni muxammadin iyo qaasim oo ina muxammed ah aw saciid ibni lmusayibi iyo saciid oo ina musayib ah aw cabiidata salmaani iyo cabiidata salmaani aw calqamata iyo sida calqamat ibnu qays iyo walaswadi sida aswad eh, ibnu yaziid aw naxwihim iyo kuwa kuwa la midka ah nusakha qaar waxay qorayaan aw naxwihima ayay qorayaan sidaa markii la yidhaahdana waxaa loo celin karaa labada fariiq baa loo celin karaa fariiqa hore ee taabiciinta iyo fariiqan kale ee ka sii fadliga badan waxaase ka fiican nusakha qoraaya aw naxwihim oo nuskhada makhtuudada ah iyo tabacada markaa shati u daabacay kun iyo saddex boqol iyo shan iyo kontonkii u daabacay waqti lix iyo toddobaatan sano laga joogo uu daabacay waxa ku sugan aw naxwihim baa ku sugan calaa hada laa ishkaal wa innamaa yukhaafu ee wax kaleba maahae waxa looga baqayaa cala alwaaxidi midka kuwaa ka mida iyo amsaashooda ka mida min alghalati yacnii khalad inuu ku dhaco bimacnaa shay khalata uu sahwi u sheego ayaa looga baqayaa un fa ina alghalata maxaa yeelay yacni markaa khaladka iyo wannisyaana ilowshiyaha kasiira maa yacridu lilinsaani wakhti badan gudihiisu ku soo derrinayaa bini aadamka ku soo derrinaya oo ruuxu wuxuu hore u xasuusnaa baa dhici karta inuu dib ka ilaawo ayaa dhici karta wa min alxufaadi waxaa ka mid ahaaday xufaaddii waxaa ka mid ahaaday man qad carafa annaasu miday dadku garteen bucdahu fogaanshaha uu ka fog yahay can daalika qaladka uu ka fog yahay iyo sahwiga jiddan aad iyo aad uga fog yahay kamaa carafuu siday garteen xaala shacbiye shacbi xaalkiisoo kale ay garteen wa zuhriyi iyo zuhri xaalkiisoo kale ay garteen wa curwata iyo curwo xaalkiisoo kale ay garteen wa qataadata iyo qataado xaalkiisoo kale ay garteen wa thawriyi iyo sida e, sufyaan athawri xaalkiisoo kale ay garteen wa amhaalihim iyo kuwa yaga la midka ah xaaladooda siday u garteen laa siyama zuhriyu waxaan mid la midi jirin kii zuhri ahaaday ayaan isaga mid la midi jirin ay laa siya aladii huwa zuhriyo fii zamaanihi wakhtigiisii isaga mid la midi ma jirin wathawriyu iyo thawrina isagana mid la midi wakhtigiisii ma jirin fii zamaanihi wakhtigiisii gudihiisii ma jirin mid la midi fa innahu shaanigu qad yaquulu xaqiiqee waa odhan karaa alqaa'ilu ka yidhaahdaa ina bna shihaabin ina shihaab waa nisba ila ljad weeye waa muxamed ibnu muslim ibnu cubaydillaahi ibni cabdillaahi ibni shihaab izuhriy wuxuu noqonayaa shihaabku awowgiisa saddexaad buu noqonayaa isaga moxamed ibnu muslim baa la yidhahdaa muslimna cubaydillaahi ayaa markaa aabbe u sii ah oo waa ibni cubaydillaah cubaydillaahna waxa weeye waa ibni cabdillaah cabdillaahna waxa weeye waa ibni shihaab yacni saas ina bna shihaabin ibnu shihaab oo azzuhriye zuhri ahaaday laa yucrafu lahu looma garanaayo halatun wax halada loo garan maayo maca kasrati xadiidihi iyadoo lala qabo farabadnida xadiiskiisu fara badan yahay wa sacati xifdihi iyo ballaadhka uu xifdigiisa uu axaadiista qaybsan yahay ay ballaadhan tahay lala qabo wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa raximahullah culammadii taabiciintee siqaadda ahaa iyaga laftooda la garanayo inaynay been u badrheedhaynin oo xadiidka inay been ku sheegaan ama ka been sheegaan inaynay tan noocaasa u kasaynin walow haba dhacdo marmar naadira khalad inuu ka dhacaa haba markaa haba dhacdeen mana aha ruuxa siqadaa ah in loo shartiyo inaanu qaldamin taa looma shartiyo laakiin khaladku waa inaanu ahayn khalad fara badan waa inaanu ahayn ee khaladku waa inuu yahay ruuxa siqadaa khaladkiisu waa inuu naadir yahay oo mididhifya naadira waa inuu markaa uu yahay sawaabkiisa iyo saxnaantiisu waa inay fara badan tahay oo iyadu haalib tahay marmar naadirana waa inay noqotaa haddii qalad markaa uu ka dhaco wakhtiga qalad ka dhacaayo laakiin inta qaladka iyo inta saxdii hadday isla ekaato waxay sheegaysaa taasi daciifnimay sheegaysaa amaba qaladku hadduu fara batona daciifnimay sheegaysaa marka waxa kala duwan ruuxa oo beenta u kasta iyo ruux markaa waxa weeye sahwi iyo qalad wax uga dhaceen labada arrin waxa weeye farqa u dhaxeeyo waa kala duwantay taabiciintu inoo sheegayana yacnii qaarkood waa fuqahaau sabca qaarkoodna ma aha oo saciid ibnu musayib iyo qaasim ibnu muxammed iyo sulaymaan ibnu yasaar iyo waxay ka mid yihiin curwat bnu zubayr iyo waxay ka mid yihiin fuqahaau sabcay ka mid yihiin waa fuqahaau sabca ayay ka mid yihiin casrigii eh, taabiciinta fuqahadii toddobada ahaa ee madiine joogay ee fatwoon jiray ayay ka mid yihiin idaa qiila man fi lcilmi sabcatu abxurin maqaalatuhum laysat can ilxaqi khaarija fakhudhum cubaydullaahi curwatu qaasimun marna waxaa loo soo naqliyaa faqul hum cubaydullaahi curwatu qaasimun saciidun abu bakrin sulaymaanu khaarijah haddii lagugu yidhaahdo cilmiga gudihiisa ayaa ku ahaaday toddoba badood oo kale yaa ku ahaaday oo maqaaladoodiiyo waxay yidhaahdaana xaqa aynay ka baxaynoo yacni markaa xaqa marka aynay wada khilaafaan aynay dhacayn waxaa loo jeedaa sida haalibkaa wa ilaa markaysaga waxaan yacni waxay isku waafaqaan toddobadu markaa xujo iyo ijmaac midna noqon maayo faqul hum cubaydullaahi curwatu qaasimun waxaad tidhaahdaa waa cubaydullah iyo curwo iyo qaasim weeye saciidun abubakrin sulaymaanu khaarija taabiciin kalow inoo sheegayna waa jiraan oo aan markaa ku jirin fuqahaa'u sabca markaa aan ku jirin oo qaarkood ay la miisaan yihiin ayaa markaysagaa jira marka almuhim wuxuu inoo tilmaamayaa waxaa looga baqayaa taabiciintaas waxay tahay uun in sahwi iyo qalad midkood ku dhaco oo dabeed marka ismoodsiis uu si ismoodsiiyey uu arrin ku sheego ama xadiis ku sheego taas iyada unbaa looga baqaya laakiin loogama baqaayo inuu been u badrheedho loogama baqaayo zuhri mar baa waxaa lagu yidhi intuu war sheegay baa waxaa lagu yidhi markaa been baad sheegaysaa weliba waxaan filayaa cidda ku tidhi been baad sheegaysaa inuu khaliifadii markaa joogay ahaa boqorkii markaa muslimiinta xukumaaya inuu ahaa markaasuu yidhi maanaa been sheegaya haddii samada laga dhawaaqi lahaa buu yidhi oo la odhan lahaa ilaahay beenta waa xalaaleeyey been ma sheegeen buu yidhi iska daa waxa weeye inaan xaaraannimo u badheeree haddii samada inta laga dhawaaqo la odhan lahaa ilaahay waa xalaaleeyey beentii been ma sheegeen buuri waa calaa sabiil fardi wataqdiir ah, waxa uu sheikhu inoo sheegay inay dhici karto in cidi tidhaahdo zuhri wax qalada oo loo garanayaa ma jirto weliba axaadiis aad bay u badnaayeen oo axaadiis fara badan buu soo wariyey waxaana jirta waagaa hore axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam aad iyo aad baa loo qaybi jiray oo xifdiga iyo qaybista la qaybaa aad bay u badnay abu zurca la weydiiyo markaasaa waxaa lagu yidhi imise xadiis baad qaybsan tahay baa lagu yidhi markaasuu wuxuu yidhi waxaan qaybsanahay saddex boqol oo kun oo xadiis waxaan u qaybsanahay sida qul huwallahaan u qaybsanahay laba boqol oo kunna mudaakaradan ku keenayaa buu yidhi oo bimacnaa waxaway iyagu xasuus bay iiga baahan yihiin ama inaan u fiirsado waxaan sheegayo laakiin kuwan kale anigu xataa niyaddaydu mashquulsan tahay baan sardinayaa waxa weeye oo fakeraad ugama baahna iyo u fiirsa yacni aad iyo aad baa loogu dadaali jiray xifdiga axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam la qaybaayo saas aawadeed baa culammada qaarkood axaadiista qaarkood waxaa laga sheegay midhmidh xadiisyada laba saddex xadiis oo ay ku sahwiyeen ama ay si qalada cabbireen ayaa tarjumadoodii lagu daray markaasaa la yidhi axaadiista caynkaasuu qalday hadda waa shay naadira ma aragteen xaafid ibnu xajar kitaabkiisa taqriibka inuu odhanaayo siqatun rubbama akhta ninkani waa siqo laakiin waxaa dhici karta si naadira inuu khata'o si yar baa dhici karta oo aan badnayn inuu khata'o khata' ka dhaco saas aawadee bacdi baa cibaarada noocaas oo kale a doonay inay tacaqubaan oo yidhaahdaan oo siqada markaysaga aynay suuroobi karin inuu marmar qaldamaa waa kii laakiin wuxuu u jeedaa xaafid ibnu xajar macnaha wax ka yara ballaaran oo kama tilmaamayo shay waxa weeye xadiis ama laba ama saddex inuu ku khata'o markaysagaa kama tilmaamayo laakiin wax ka yara badan oo baabu baabutarjiixaya wax la mida wax ka anfacaya ayuu markaysagaa inuu baraarujiyey uga dallayay waalmaqsuudu ana alxadiisa alطawiila idaa ru'ya masala min wajhayni shaykhu lislaam ibnu taymiya waxau uhi raximahu llah waalmaqsuudu waxaa la rabaa ana alxadiisa alطawiila in xadiiska dheeri idaa ru'ya marka la soo weriyo masalan tusaalaynu tusaalaynaynaaye min wajhayni laba weji ama laba dariiq laga soo weriyo labadaa wejiyo mukhtalifayni kala duwan min hayri muwaata'atin iswaafaq la laysku waafaqay ama laysku afgashaday la'aanteed yadayna taasi jirin in laysku waafaqayoo arrinkaa la laysku afgashaday yadaynay jirin iyadaynay jirin imtanaca calayhi waxaa mustaxiil ka noqonaya an yakuuna ghalatan xadiiskaasi inuu ghalat noqdo xadiiskaa dheeri kama imtanaca siduu markaa mumtanic u noqdo aanu u suuroobayn an yakuuna kadiban inuu been noqdaa sidaanu u suuroobayn ayaa qalad aan loo badrheerin inuu noqdaana aynay u suuroobaynin beenta wuxuu u jeedaa tii loo badrheeray qaladkana wuxuu u jeedaa tii aan loo badrheerin fa ina alhalata laa yakuunu fii qisatin tawiilatin mutanawica waayo qaladku kuma sugnaanayo kuma xasilayo qiso gudaheed qisadaasoo tawiilatin dheer oo mutanawicatin kala duwan kuma xasilayo kuma dhacayo wa innamaa yakuunu wax kaleba maahe wuxuu ku xasilayaayoo ku dhacayaa fii bacdihaa wax qisada ka mida qisada wax ka mida ayuu qaladku ku dhici karaa fa idaa rawaa markuu soo wariyo haadaa kaasi qisatan qiso uu soo wariyo qisadaasoo tawiilatan dheer oo mutanawicatan kala duduwan oo waxyaalo kala duduwan ka warramaysa wa rawaaha uu soo wariyo alaakharu ka kalena uu soo wariyo misla maa rawaaha alawalu ka hore siduu u soo wariyay oo kale si la mida uu isaguna u soo wariyo min gayri muwaata'atin inay isku waafaqeen oo bimacnaa isku ballansadeen yadaynay jirin uu mid waliba sidaa u soo wariyo imtanaca waxaan suurtoobaynin alghalatu halad baan suurtoobaynoo mustaxiil noqonaya fii jamiicihaa dhammaantood lagu khaldamo oo in labada markaysagaa mid waliba been halkiisa ka amaamuday oo marka halkiisa been ka rakibay oo labadii beenood ee tirada badnaa yagaan iska warqabin uu haddana iswaafaqeen oo xaraf xaraf isu waafaqeen oo ayna isi seegin ta noocaasi markaa mid dhici karta maaha kama imtanaca alkadibu siday beenta in lagu yacni markaa been cad in loogu badrheedhay siday mustaxiil u noqotay fii jamiicihaa dhammaanteed lagu been sheegay ayaa dhammaanteedna si qalad oo sahwiya in mid waliba qalad uu sidaas uga dhaco oo ugu qaldamo qisadaa dheere kala duwan oo ay sidaasun isugu beegantay haddana wax dhici kara maaha in mid waliba been intuu sidiisa u sheegana in labadii beenood mid waliba ay ka koobnayd warka faraha badan lee kala duduwan haddana inay iswaafaqdaan markaa ma suuragala marka qaladkana wuxuu uga jeedaa oo beentii caddayd ee loo kasay maaha waa arrin sahwi u dhacay ta dambe kadibkana wuxuu u jeedaa tacamudkiibuu u jeedaayo hadda ka wada kama mtanaca alkadibu fii jamiiciha siduu mustaxiil u noqday in been lagu wada sheegaayo qisadoo dhan in lagu wada sheegaayo been loo badrheedhay iyagoo iyagu aan marka arrinkaa ku ballamin oo isku afgashanin yacni siay taasi mustaxiil u taha horena mustaxiil u tahay min hayri muwaata'atin yacni iyadoo marka arrinkaasi ka maran yahay iswaafaqa iyagu isku waafaqeen oo ku soo ballameen yani hadday ku soo ballamaan waa dhici kartaa in been tiro badan leh inta lagu ballamo mid weliba halkiisa ka sheego walihaada inamaa yaqacu sidaas daraaddeed inamaa yaqacu wax kaleba maaha wuxuu dhacayaa fii misli daalika taas oo kale wuxuu ku dhacayaa haladun qalad baa ku dhacaya qisadaa dheer oo kale qalad waa ku dhici karaa fii bacdi maa jara fi lqisati waxa markaa dhacay fii bacdi maa bar ka mida kii jaraa dhacay oo filqisati qisada ku sugan qalad waa ku dhici kara oo kii qisada dheer warinayey ama xadiidka dheer warinayey waa dhici karaa ashyaadii uu xadiidka ama qisada dheeri koobsanaysay wax ka mida shay ka mida inuu ku qaldamo waa suuragal iyadoo asalka qisada ama xadiidku uu haabit yahay oo sugan yahay mithlu xadiis ishtiraa'i nabiyi sala allahu calayhi wasalam taa tusaalaheedu wuxuu ahaaday waa sida xadiiska sheegaaya iibsiga nebigu sala allahu calayh wasalam iibsaday xadiiska sheegaayo kale weeye albaciira oo awrka ka iibsaday ama tuludda ka iibsaday min jaabirin jaabir ka iibsaday fa inna man ta'ammala kii u fiirsadaa turuqahu xadiiskaa dariiqyadiisa u fiirsada calima wuxuu ogaanayaa qatcan xaal u qatcinaayo wuxuu ogaanayaa ana alxadiida saxiixun xadiidku inuu saxiix yahay buu ogaanaya xadiidku inuu saxiix yahay buu ogaanaya wa in kaanuu haba ahaadaan qad ikhtalafuu qaar isku khilaafay ruwaaddu fii miqdaari thamani yacnii qadarka lacagtu markaa ay ahayd uu nebigu sala allahu alayh wasalam ku iibsaday awrkaas wuxuu inoo tilmaamayaa sheikhu xadiis dheer baa jira oo ku saabsan nebigu sala allahu alayhi wasalam inuu awr ka iibsaday jaabir ibnu cabdillaahi inuu ka iibsaday awrkaasina wuxuu ahaa awr gaabinayey buu ahaa markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi bicnii iga iibi buu idhi daad markii hore waa diiday inuu ka iibiyo waayo amar may ahayna waxay ahayd dee arrin waxaweye isaga loo bandhigaayo daad nebigu markuu ku celiyey ou yidhi iga iibi waa ka iibiye jaabir ibnu cabdillah marka xadiiska sheegaya iibka nebigu sala allahu alayh wasalam awrka ka iibsaday jaabir bukhaari iyo muslim baa soo wariyey duruq mutacadidana waa leeyihi marka xadiidku waa saxiix laakiin qadarkii lacagta ee lagu iibsadaa kala duwanay yacni markaa riwaayaadku qiimo kala duwan bay sheegayaan oo qadarka lacagta ay sheegayaan isma waafaqsana marka lacagtuu ku iibsaday nebigu sala allahu alayh wasalam khilaafka la ysku khilaafo riwaayaadku ku kala duwanaadeen ma daciifinayso asalka markaa ah marka inuu nebigu sala allahu alayh wasalam awrkaa ka iibsaday oo tafaasiisha arrinka ku saabsan waxaa dhici karta in lagu qaldami karo oo haddii dad ay nimanba waxay markaa yidhaahdeen aabbahayo waxaa la odhan jiray hebel hebel baa la odhan jiray dabeedna waxaa layihi aabbihiin sifeeya sifo kala duwan bay ka bixiyeen mid baa yidhi aabbahay maariin buu ahaa midna wuxuu idhi wuu casaa mid wuxuu idhi dhexdhexaad buu ahaa midna wuxuu idhi waa dheeraa miyaa la odhanayaa mar haddaa isku khilaafteen daydmaba dhalin ya maya lama odhanayo arrinka noocaasi waa arrin qaladgeli karo oo ruuxba si ula muuqan karto oo mid u arki karo inuu maariin ahaa midna u arki karo inuu casaa mid u arki karo inuu dheeraa midna u arki karo waxa weeye inuu dhexdhexaad ahaa ee aan dheeran lagu sifayn karin marka farqiga u dhaxeeya tilmaamaha ay sheegeen asalka waxba yeeli mayso oo lama odhanaayo mar haddaad tilmaantaa sheegteenba isku khilaafteen dee asalka marka aad sheeganaysaanba waxba kama jiro saa lama odhanayo marka qisada hadda waxa weeye uu sheikhu inoo tilmaamayo miqdaarkii tamanka ama lacagta uu ku iibsaday qadarkay ahayd riwaayaadku iskhilaafkay isku khilaafeen ma tilmaamayso oo ma daciifinayso asalku inayna jirin ma keensanayso waxaa la odhanayaa asalku waa saxiix walow tafaasiisha markaysa markaa yacni qalad ha ku dhaco oo qadarrada kala duwana la cabbiray kama dhalanayso in waxa weeye mid walba nebigu siistay sala allahu alayh wasalam laa shaka mid baa sax ah waayo ficilku si makhsuusunbuu u dhacaa oo lama odhanaayo ficilku sida iyo sida iyo sida mid walba inuu dhacaa lagu xambaarayaa waa ficil waaxida yacni intaa midunbuu u dhacay baa la odhanaya waqad bayana dalika albukhaariyu fii saxiixih waa caddeeyey taas oo miqdaarka samanka khilaafka laysku khilaafay bukhaari baa ku caddeeyey saxiixiisa riwaayaadkaas ikhtilaafka sheegaya qadarka uu nebigu ku iibsaday bukhaari saxiixiisa waa ku sheegay wuxuu daba sheikhu yidhi fa inna jumhuura maa fi lbukhaariyi wa muslimin mima yuqtacu biana anabiya sala allahu alayh wasalama qaala masale kale oo xoogaa yacni baxsigeedu uu sii yara dheer yahay oo sheekhuna ku dheeraanayo ayuu bilaabayaa saas aawoodee halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk